alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslm cla nabiyina muxamadi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wzidna cilma qaala alimaamu abulxuseyn muslim bn اlxajaaj bn muslim alqushayriyi naysaburi raximah اllah bismi اllahi اraxmaan اraxiim kitaabu shicr wuxuu ku saabsan yahay shicirkii shicirku waa gabayga alkalaam almanduum almuqafa hadalkan la taxay qaafiyada iyo meeluu ka horta loo sameeyey iyo qaab uu u sarjaran yahay shicirkaas iyo gabaygaasuu ka hadli doonaa baabun fii inshaadi alashcaar gabaygii oo la jeediyo oo nashiido iyo ku dhawaaqid iyo akhrin lagu sameeyo dadna ay dhagaystaan wa bayaan ashcar kelimatin inta kelima ah ee shicirka kelimaadkiisa ka mid ah ashcaruhaa midka ugu baliiqsan kelimada ugu baliiqsan wa asdaquhaa ugu runnimo badan caddaynteeda wa dammi shicri shicirka caydi la caayay waa shicir gaar ah shiciroo dhan ma aha shicirku kalkalaami alcaadi hadalka yuu la mid yahay shicirku xasanuhu xasan wa qabiixuhu qabiix hadalka wuxuu leeyahay mid xun iyo mid fiican buu leeyahay gabayguna mid xun iyo mid fiican buu leeyahay haddii shicirka iyo gabayga cilmi uu ku dhisan yahay oo masaa'iil cilmiya lagu soo aruuriyey liyuxfada si loo xifdiyo ay u sahlanaato soo qaadashada iyo istishhaadka ama uu ka hadlaayo zuhdi iyo in dadka aakhare lagu waaninayo adduunyada waxay tahayna lagu bidhaaminaayo ama uu yahay mid ka qayb qaadanaya kifaaxa iyo difaaca diinta iyo jihaadka iyo halganka ka qayb qaadanaya uu yahay ama uu yahay mid wanaagga iyo xiriirka xiriirinta dadka iyo wanaaggoodii iyo heshiisiintoodii iyo ku saabsan wakhayrihaa wixii kalaam wanaagsanahoo shicira waa fiican yahay inna min ashicri xikma buu nabigu calayhi salaam yidhi shicirka waxaa ka mid ah xikmo oo meeshii loogu talagalay dhacday oo faa'iide iyo macnaba leh hadduuse yahay gabaygu mid dad lagu caayo ama dad lagu yaso ama qof meeluuna gaadhsiisnayn iyo martabo uunan ahayn lagu gaadhsiiyo oo mubaalaqo loo sameeyo ama qabiil idilba lagu caayo hal qof daraaddiis hal qof ah dartiis qabiil dhan lagu caayo ama uu yahay wax quluw iyo xadgudub ku saabsan ama shirkiyaad iyo ibtidaac wax ku saabsan ilaahay hayrkii lagu maaragtay caabudaayo ama loogu tawasula ama aan wax sharciga ku bannaaneen uu yahay isaguna wuxuu noqonayaa madmuun buu noqonayaa madmuun buu noqonoo midaan bannaanayn oo wanaagsanayn buu noqonayaa sidaas weeyaana sida marka axaadiistan kala duwan ee imaan doonta mid walbaba waddadeedii ayaa la marsiinaya oo la qaadsiinaya qaala xadaanaa camru naaqid ibnu bukayr wabna abi cumara maxamed ibnu yaya ibnuadani maxamed ibnu yaxya alcadani ibn abi cumar kilaahumaa can ibni cuyayna sufyaan ibni cuyayna ibn abi cimraan alhilaali ibnu muxamed almaki qaala ibn abi cumar wuxuu yidhi xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyaynahaas can ibraahim bnu maysara can camar ibnu shariidin can abihi aabbihiis oo la yidhaahda shariid ibnu suwayd athaqafiyi adaa'ifiy saxaabiyun mashhuur radia allahu canhu wa ardaah qaala wuxuu yidhi shariid radiftu rasuula allah sala allahu calayh waalih wasalam nabigaan fangalay oo gaadiidkuu saarraa gadaashiisaan ku fadhiya annaan saarraa yowman maalin maalmaha ka mida nabiga calayh salaam oo faras ama dameer abuuxun wuxuun markuuba oo daabada saaran yuu saxaabigiisaasi shariidahana la saaraa fa qaala nabigaa wuxuu yidhi hal macak waad aragta labada qof markay wada socdaan waa la sheekaystaa sheekada nabiga calayh salaam saxaabadiisa waa waraysan jiray waa la sheekaysan jiray hal macaka ma haystaa min shicri umaya umaya bin abi salt gabaygiisii shayin waxma ka haysaa saasuu nabigu weydiye calayh salaam shariid ninkii umaya bin abi salt la dhihi jiray gabaygiisi wax ma ka haysaa qultu nacam haa yaan iri buu umaya bin abi saltina wuxuu ahaa nin ka mida ah carabtii jaahiliyadeed oo diimihii hore iyo ahlulkitaabkii wax ka soo bartay xikmad fara badanna gebigiisa uu ka buuxo weliba tawxiidka iyo ihbaatulbacfiga bacfiga iyo inuu sugo iyo tawxiidkii caqiidada wanaagsan buu ka hadli jiray iyo ilaahay subxaanah wa tacala waxdaaniyadiisa ayuu ka hadlaayay marka wuxuu ahaa marka wax badan oo yna carabta aqooninin sheega oo xikam iyo fawaa'id iyo cilmi ah wuxuu weliba sheegi jiray inuu nabi aakhiru zamaan uu soo bixi doono ayuu sheegi jiray asagaase isku maleeyey inuu noqon doono nabiga asaga ah kadib markuu nabiga soo baxay calayhi salaatu wasalaam oo nabuwadii iyo risaaladii qofkuu rabuu ilaahay siiyaaye allahu aclamu xaytu yajcalu risaalatah meeshuu risaaladiisa dejinaaye iyo qofkuu siin oo uu dooranaayo rabbuka yakhluqu maa yashaa wayakhtaar isagaa ilaahay yaqaano oo doorta markii muxamed ibnu cabdilaahi oo rasuulkeennaa sala allahu aleh wasalam alla uu doortay asagii xasadnimo darteed ayuu diiday oo nabiga calayh salaam rumayntiisii buu diiday gaalnimadii buuna ku dhintay gabayihiisi marka waa buuxaan isagoo qiimo badan gabayo qiimo badan buu ku gabiyey marka nabigu wuxuu yidhi bal ninkaasi gabaygiisa wax ma qultu nacam haa qaala nabigaa wuxuu yidhi hiihi haya balkeen soo daawey faanshadtuhu markaasaan deena akhriyey baytan beyt ka mida gabayadiisii faraha badnaa faqaala nabigu wuxuu yidhi hiihi ziyaadi ku dar uma anshadtuhu baytan beyt kalena haddana akhriyey faqaala hiihi ku dar xataa anshadtuhu ilaa nabiga calayh salam aan u akhriyo mi'ata beyt boqol bayd oo ka mida shicirkii umayata binu abi salt ayaa nabiga ku dul akhriyay calayhi salaatu wasalam intaa nabigu waa dhegaysanayaan waxaa weeyaan marka erayo aad u qiimo badan ayuu ninka gabaygiisa ka koobnaa nabiga istaxsan waa soo dhoweeyey kelimaadkiisa laakinahu saara mu'minu lisaan kaafiru alcaqiida carabkii shicirkiisii islaamay carabkiisii uu ku akhrinayey laakiin gaal buu ahaa islaamnimada qalbigiisa ma gelin ah, kaada an yuslim baa noo imaan doonta qaala waxadaanihi zuhayr bnu xarb wa axmed bnu cabdah jamiican can ibni cuyayna sufyaan can ibraahim bni maysara can camr bni shariid ow amase yacquub bnu caasim can ishariid buu ka wariyey shariid ibnu suwayd aaqafiy daa'if wey reer daa'if qaala wuxuu yidhi ardafanii rasuulu llahi sala allah aleh wasalam khalfah nabigaa gadaashiisa fangeliyeyoo i weydiiyey shicirkii umayah fadakara bimilihi xadiidka wax lamid ah milihida waxaa weeyaan ninka layidhaha camar ibnu maysara ardadiisii baa ismutaabacinaysa ama muxuuha sufyaan ibnu cuyayna sanadkaa hore oo ku jira asaguna marka waa inaad tidhaahdo shuyuukhu muslim qaala waxadaana yaxya bnu yaxya ahbarana almugiira bnu sulaymaan xa waxadaanii zuhayr bnu xarb abu khaytam xadaana cabdiraxmaan bnu mahdiy ibnu xasaan kilaahumaa can cabdillaahi bn cabdiraxmaan adaa'ifi can camar ibnu